bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin wasmu اlmafcuuli kamadruubi wmukrami wayacmalu camala ficlihi wahuwa kasmi اlfaacili waxaan ku dhex jirnay alasmaaء alati tacmalu camala اlficli marka hadda waxaan maraynaa noocii shanaad wa huwa smu lmafcuuli marka alasmaa alatii tacmalu camala lficli ismu lficli weeyaan wa smu lfaacili wa smu lmafcuuli mithaalkiisi ka madruubin wa mukramin w ka madruubin midkii la garaacay wa mukramin midkii la karaamay inuu ism mafcuul yahay macnahaasaad ka fahmaysaa oo ninkii la garaacay bimacnaa anahu fucila fiihi adarb wa yacmalu camala ficlihi ficilkiisa camalkiisau samaynayaa wa huwa kasmi lfaacili isimka faacil uu lamid yahay fii shuruudihi isimka faacil waxaan soo sheegnay haddii al uu ku jirana yacmalu muطlaqan hadduu al wadanina bishardayni yuu ku camal fala inuu kownuhu bimacna alxaal aw alistiqbaal io an yactamida calaa shayin qabla ka nafyin aw istifhaamin aw mukhbarin canhu aw mawsuufin ilaa aakhirih marka isim mafcuul mashtuqa min masdari ficlin liman waqa calayhi lficlu baa la yidhaahda marka musanifka midna waa thulaathi madruub oo kale midna waa rubaaci mukramin oo kale weeyaan marka isimka mafcuul min xayثu alcamal isimka faacilu shuruudi kala mid yahay laakiin macnaha waa ku kala duwan yihiin oo isim faacil iyo isim mafcuul ayaa la kala yidhaahdaa isim mafcuul waxa weeyaan isimna waa yahay bmacnaa anahu fucila macahu fucila fiihi اlficlu aw waqaca calayhi ficlu اfaacili madruub mid la garaacay mukramin mid la karaamay baad leedahay walidaalika ibnu maalik wuxuu yiri wahwa ka ficlin siiqa lilmafcuuli fi macnaahu kalmucطaa kafaafan yaktafi marka anowc اlkhaamis oo nooca shanaad sharaxi weeyaane oo min alasmaa'i kamida alatii asmaado tacmalu camla alficli ismu lmafcuuliyaa kamide ka madruubin wa mukramin waay wa huwa asigana kasmi lfaacili buu la mid yahay fii maa dakarna taquulu waxaad leedahay jaaa almadruubu jaaa waxaa yimiday almadruubu cabduhu addoonkiisa midkii la garaacay fatarfacu lcabda baad godaysaa bimadruub baad ku godaysaa calaa annahu asiga qaa'imun inuu yahay maqaama faacilihi faacilkiisa maqaamkiisa kamaa taquulu saad dhihi lahayd jaaa aladii duriba cabduhu saad u lahayd marka fiiri jaaa almadruubu jaaa markuu ficil maadi noqda almadruubu faacil markaa kadib aad leedahay wahwa ismu mafcuulin yacmalu camala ficlihi yarfacu naaib alfaacili marka cabduhu naaib lfaacil baa laleeyahay lianna madruub baa isim mafcuul ah meeshii addaaribu cabdahu laga dhigi lahaa yuu mafcuulkii asiga naaibulfaacil u qaadanaya walaa yakhtasu icmaalu daalika midkaas camalsiintiisa kuma gaar aha bizamaanin kuma gaar ah bicaynihi waa liictimaadihi almadruubki a ah, wuxuu ictimaaday cala alafi walam alif ilaam haddii ku jira isimka faacil yacmalu muطlaqan sawaan kaana lilmaadi aw lilxaali aw listiqbaal wa taquulu waxaad leedahay zaydun madruubun cabduhu ayaad leedahay fa tucmiluhu fiihi waad ku camal siinaysaa cabdigii in aradta bihi alxaala aw alistiqbaal haddaad ula jeedid walaa yajuusu ma banaano an taquula inay tidhaha madruubun cabduhu wa anta turiidu almaadi mar hore hore loo garaacay haddaad ula jeedid ma ansaxaysa inay tidhaha madruubun haddaa la garaacaya ama waa la garaaci doona khilaafan lilkisaa'iy walaa an taquula inaad tirahdid ma banaana madruubun azaydaani inaad tirahdid waa labadii zayd waa la garaacay licadami alictimaadi oo macnaha waxaa weeyaan madruubun isim mafcuul waay nafyi kama horey lama dhihin maa madruubun azaydaani ama madruubun hamzi istifhaam ama zaydun madruubun wax kama hormarin khilaafan ilakfash intii isimkii faacil khilaafkeedii yaa lasoo sheegay marka isim mafcuul waxa weeyaan min xayثu siiqa un bay ku kala duwan yihiine isimka faacil shuruudiisi haddii la dhihi lahay wasmu lmafcuuli kasmi lfaacili fi shuruudi intaa lagu dhaafi lah xataa way ansixi lahayd wالصifaة الmushabahatu bsmi اlfaacili اlmutacadi liwaaxidi wa hiya الصifaة اlmasuugaة ligayri tafdiili liifaadaةi thubuuti ka xasani wa dhariifin wa طaahirin wa daamirin marka kii lixaad baan inta ka galaynaa wuxuu uri musanifka wa sifatu lmushabahatu yaa ka mid e asmaadii camal falaysa camal alficli almushabahatu bismi alfaacili lagu shabahay almutacaddi liwaaxidin isimka faacil oo hal mafcuul u gudbaayey sifadii lagu shabahay yaa ka mid e min alasmaai alatii tacmalu camal alficli wa sifatu lmushbihatu na waa la dhihi karaa almushbihatu sma faacilin ama almushabahatu markaasuu isimka faacil iyo anwaaca axyaana isimka faacil yaأtii min ficli gayri mutacadin ka qaa'imin oo kale qaa'imin haddaad tiraahdeed isim faacil waay laakiin mafcuul ma qaadanayo marna waxaa weeyaan hal mafcuulu qaataa daarib oo kale waay marna waxaa weeyaan laba mafcuulu qaataa ka mucطin oo kale waay mar saddex mafcuulu qaataa ka murin oo kale waay marka midka ay shabahdo waa ismu اlfaacil aladi yatacadى ilى mafcuuli waaxid liannaha laa tansibu ila ilaa isma waaxida marka markaasuu musanifkii wuxuu yiri wa hiya sifatu weeyaan almasuugatu la dhalaaliyey ligayri tafdiilin inay wax kala fadisha aan loola jeedin liifaadati thubuutna loo dhalaaliyey baa la yihahda marka wa hiya sifatu lmasuuqatu ligayri tafdiilin hiya sifatu lmasuuqatu liifaadati thubuut isimka faacil waxay kaga duwan tahay kamid a waxay faa'iideysaa shay thaabit ah oo aan zuulaynin ka xasanin iyo wa dariifin iyo wa daahirin iyo wa daamirin waay xasanin haddii layihahdo qof macnaa xasanin wejhu waa layiri wejigiisa maanta inuu qurxanaad birina ma quraxda ilaahay uu ku dhali haddayna xaadithiy wax kale ku dhicin waa sifa laazima dariif nin caqli badan baa layidhi daahiri nin qalbigiisa wanaagsan yahay daamirin nin boglaalan waxa weeyaan waa awsaaf thaabita ah baynamaa isimka faacil haddii la yihahdo jaa'ic daarib cadshaan haddii la yidhaahdo waa sifaat oo xaaladan joogto birina inay joogto aan laga yaabin si ay ku kala duwan yihiin tan waxaa weeye sifaadkeeda waa thaabit wa sawquhaa min laazimin lixaadirin ka daahiri اlqalbi jamiili daahiri ou ibni maalig yiri walaa yataqadamuhaa kama hormaro macmuuluhaa maadaama ida camalkeedaba dacfi uu ku jiro laa tataxamal an tacmala fi ismin qablaha isimkeeda waa inuu ka dib maraa walaa yakuunu ajnabiyan ajnabina kama noqdo oo waxa weeyaan in damiir macmuulkeeda uu ku jiro ama al uu ku jiro oo u laabanayo macnaha mawsuufkeeda wa yurfacu cala alfaaciliyati wa yurfacu macmuulkii waa la godaa cala alfaaciliyati zaydun xasanu wajhuhu haddii la yihahdo wejigaas faacil weeyaan faacilnimaa lagu godaya aw ilibdaal ama in ayada laga bedelo zaydun alxasanu alwajhu haddii la yidhaahdo alwajhudaas bedel min maxay noqonaysaa min alxasan wa yunsabu waana lagu nasbinayaa markuu kordhigan yahay cala tamyiizi tamyiiznimo yaa lagu nasbinaya zaydun xasanun wajhan haddii la yidhaahdo tamyiiz waay aw itashbiihi bilmafcuuli bihi ama mafcuulu bihi a lagu shabaha zaydun alxasanu wa alwajha haddii la yihahdo mafcuul maaha laakiin mansuub cala tashbiih bilmafcuuli bihi wa thaani midka labaad oo in mafcuulu bihi lgu lagu nasbiyo in lagu shabaha mafcuulu bihi awgeed lagu nasbiyo yatacayanu fi lmacrifa hadduu isimkeeda hadduu macrifo noqdo oo zaydun alxasanu wajha alwajha haddii la yidhaahdo oo wejigii la macrifeeyo mafcuulu bihi bihiyaa lagu shabahaa lagu nasbinaya ayib haddii laakiin al uusan wadanin tamyiizaa lagu nasbinaya oo waxaad dhigi kartaa zaydun xasanun wajhan haddaad tidhaahdid tamyiizaa lagu nasbinaya wa yukhfadu bilidaafati idaafana waa lagu hoos mariyaa oo zaydun xasanu lwajhi haddaad tirahda alwejigi mudaaf ileyhi buu noqon karaa marka xaalaadkaas badan you leeyahay alxamdulilah asaa kuu imaan doona marka tafsiilkiisi annowcu saadisu nooca lixaad oo min alasmaaءi alcaamilati camal alficli kamid ah asifatu اlmushabahatu bismi اlfaacili sifadii isimka faacil lagu shabahayo almutacadi liwaaxidin wa hiya sifatu weeyaan almasuuqatu la dhalaali ligayri tafdiilin wax ka falidalid in wax lakala fadilo looma dhalaalinin haddaa tira zaydun xasanu wejhu wa dadka u ka weji wanaagsan yahay ma lagu dhihin laakiin wejigiisaa wanaagsan laakiin ninkaasuu ka qurxan yahay oo tafdiil e malah waxaana loo dhalaaliyay liifaadati nisbati alxadathi xadadka nisbadiisa inay u faa'iidayso ilaa mawsuufiha duuna ifaadati alxuduuthi soo dirin aydoon faa'iidaynaynin yaa loogu talagalay yacni xadadkaas in loo nisbeeyo mawsuufka laakiin xadadka inuu cusub yahay faa'iiday mayso mathalan waxaad leedahay mithaalu daalika xasanun waa fii qowlika ku jiro marartu birajul aan soo maray xasanin wajhi fa xasanuntii sifatun weeyaan lianna sifata maa dalla calaa xadathin wa saaxibih xadathna way ku tusinaysaa saaxibkeedana way ku tusinaysaa wahiya haadihi kadaalika oo markaad tiraahdid xasanilwejhi haddaad tiraahdid qof xadathkaas waxaa weeyaan weji wanaagsan waa xadath kow nin qurxan inuu jirana way ku tusinay saaxibkeedii labadiba way tahay wa hiya masuuqatun waxaa loo macnaha shubay ligayri tafdiilin kala fadalid la-aan qaطcan khilaaf kama joogo lianna sifaati sifadii addaalata tusinaysa calaa tafdiili hiya adaalatu calaa mushaarakatin wa ziyaadatin sifaadka tafdiilku tusinaysa laba shay oo wax wadaagsaday midkoodna uu ka dheeryahay oo kale waa ka afdal iyo aclam iyo wa akhar wa hadihi laysat kadalika markii la yihahdo zaydun marartu birajulin xasan wajhi yani dadkii uu ka waji wanaagsan yahay ama fulaan uu ka waji wanaagsan yahay kutusi mayso wa inamaa siiqat waxaa loo dhalaaliyey linisbati alxadathi ilaa mawsuufiha xadathkaas oo wanaaga ah oo quraxda ah in midka lagu sifaynayo loo tiiriyo keli wa huwa xadathkaasna alxusnu waay walaysat ma aha masuuqatan mid loo dhalaaliyey liifaadati macna alxuduuth wejigan qoraxdiisa soo diritaankiisa ini tusisa looma looma keenin wa acnii bidaalika waxaan ula jeedaa annahaa tufiidu inay faa'iideynaysa ana alxusna wanaaga fi lmithaali asaabiqi mithaalkii ama almadkuuri lasoo sheegay thaabitun liwajhi rajuli xusniga wuxuu u sugnaaday ninka lasoo sheegay wejigiisa walaysa bixaadithin mutajadidin mid hadda u soo diriyo soo cusub ma ahanoo wejigiisa hadda a qurxanaada looma jeeda taas ma aha sifa oo oo mushabaha ma aha laakiin nin ilaahay u dhalay weji qurxanaan yaa laga hadlaya laakiin markaad leedahay fulaanu maanta wejigaada waa qurxan yahay baab kale wa wa hada bikhilaafi ismay faacili ismay alfaacili walmafcuul way ka duwan tahay fa inahaa sifada oo isimka faacil ismicil ku jirto yufiidaani waxaa ama fa inahumaa yufiidaani waxay faa'iideynayaan alxuduutha waatajaduda isimka faacil iyo isimka mafcuul sifada ay faa'iideynayaan fa inahumaa yufiidaani alxuduutha waatajadud alaa taraa miyaadan arkayn annaka taquulu waxaad leedahay marartu birajul soo maray daaribin camran garaacayo fatajidu daariban waxaad helaysaa mufiidan inuu yahay mid faa'iideynaya lixuduuthi darbi wa tajadudihi garaacid aan hore u jirin inay soo dirisay tajadudkana waa xuduudki le macno laba macnooo kala duwan ma ta'kiid lew marka nin aan wax garaacaynin baa hadda garaacid bilaabay wa kadaalika marartu birajuli madruubna waa la oo garaacidaan hori aan u jirin baa hadirtaan ay ku dhacday laakiin bikhilaafi ish sifati اlmushabah oo waa maxay marartu birajulin xasani اlwajhi haddaad tiraahdeed ma aha inuu wanaag hadda u yimid ma ahana wenigaas waa wanaag ilaahay ku abuuray wa wa inamaa sumiyat haadihi sifatu mushabahatana lagu magacaabay liannahaa kaana asluhaa wuxuu ahay annahaa laa tansibu inayna waxba nasbinin maadaama ay laazim waa likownihaa ma'khuudatan ay tahay mid laga soo qaatay min ficlin qaasirin ficil oo oo oo laazim ah qaasir waxaa laga yeeda ficil gheer mutacadi ah waa lam yuqsad biha alxuduuth inay wax cusub faa'iideyso loolama qasdin fahiya hiya mubaayinatu lilficli ficilka aaday uga fog tahay laakinahaa ashbahat isma alfaacili bay shabahday fa ucطiyat xukmahu fi lcamali xukumkii isimka faacil uu camalka ku lahay baa la siiyey wa wajhu shabahi baynahumaana waxay tahay annahaa sifatu lmushabahadi tu'anathu wa tuthannaa wa tujmacu fataquulu waxaad leedahay xasanun waxaa weeya iyadoo oo mufrad mudakara wa xasanatun iyadoo muanath wa xasanaani iyadoo tathniya wa xasanaataani waa tathniya jamca wa xasanuuna wa xasanaati xasanuuna jamcu mudakari saalim xasanaa jamcu muanah saalim kamaa taquulu fi ismi lfaacil isaad dhihi jirtay daaribun wadaaribatun wadaaribaani wadaaribataani wadaaribuuna wadaaribaat marka maadaama ay intaas isimka faacil ka shabahday uctiyaad xukmahu fi lcamali wa hada bikhilaaf ismi tafdiili woo ku khilaafsan tahay ka aclamu akhar fa inahu laa yuhanaa lama tathniyeeyo walaa yujmacu lama jamciyo walaa yuanathu ay fii gaalibi axwaalihi mar la tahniyay doonaa jirto waa markii al ku jirto falihaada laa yajuusu in lagu shabaha ma banaano laa yajuusu ma banaano an yushabaha bismi اlfaacili ismu tafdiil isim faacil laguma shabahi karo liannahu fi aglabi axwaalihi laa yuthana walaa yujmac walaa walaa yuanath wa qowli almutacadi ilaa waaxidin aan eriyeyna ishaaratun waxay tusinaysaa far kufiiq u tahay ilaa annahaa laa tansibu inay nasbinin ilaa isman waaxida marka midka oo halka ficil u gudbayo halka mafcuul u gudbayo unbaa lagu shabahay walam tushabah bismi lmafcuul laguma shabahin liannahu isimkii mafcuul laa yadulu ma tusinayo calaa xadithin wa saaxibihi kasmi faacil oo kale oo asiga wuxuu tusinayaa isimka mafcuul xadath iyo saaxibkiis ma aha laakiin xadath wa man waqaca alayhi اxadath oo tusana isimka mafcuul isimka faacil xadath wa saaxibihi bimacnaa aladii awjada alficla you tusinaya haddaa tiraa daarib xadath oo garaacidna waa tusinayaa aladii awjada darba wahwa daaribna waa tusinayaa sidaasay marka iyada u shabahday walianna marfuucahaa faacilu weeyaan kasmi اlfaacili sifatu lmushabaxa haddii macmuulkeeda lagu godo faacilnimaa lagu godaya bikhilaaf ismi mafcuul wa marfuucuhu naaibu faacilin isimka mafcuul midka lagu godayna naaib faacilnimayaa lagu godaya marka meeshaas yay isimka mafcuul kaga fog tahay isimka faacil yaa lagu shabahay buu ku leeyahay kitaabkan waxa weeyaan asigiyaa sharxay marka inta la fariisto qawaacid amhila laga badiya maba u banaan liannahu ishkaalaadkii tacriifkii taqsiimkii shuruudi waxa weeyaan waa sharax marka sharax sharax la dul saarana dhibkeeday leedahay sideedaan u dhaafna marka ilaa bacda tanbiihaad mooye markaasuu uri waclam waxaad ogaataa ana sifata almushabaha tukhaalifu isma alfaacili way khilaaftaa fi umuurin axaduhaa annahaa taaratan mid marko laa tajrii ma dareersato oo kuma socoto calaa xarakaati almudaarici wa sakanaatih yacni mar mudaarica ayada laga keenay kama waafaqda sakanaadkii xarakaadka iskuma aadadaan iskuma aadadaanaan wa taaratana tajri marna way isku aadan yihiin xarakaadkii iyo sakanaadkii faalawalu midka hore isku khilaafsan yihiin ka xasanin wa dariifin wa alaa taraa mayaadan arkayni annahumaa ayagii laa yajriyaani mma ku soconayaan oo ma waafaqsana yaxsunu iyo wayadrufu hadda xasan yaxsunu yaa laga keenay marka xarakaadkii iskama waafaqsana xasan firi kulligeed waa saddex xaraf oo wada xarakaysan baynamaa yaxsunu xarafka oo labaad wuu reeban yahay marka mutadaabiq xarakaadka iskuma aha oo kan thaani xarfin ficilka mudaaric uu ka reeban yahay kan thaani xarfan waa xarakaysan yahay yadrufuna waa lamid athaani naxwu طaahirin wa daamirin waay midka waafaqsan alaa taraa anahumaa yajriyaani yathuru wa yadmuru aahir daahir اlqalbi oo kale waa daamir اlbaطni ninka calooshiisa ay yar tahay fiiri markan daahir iyo yatur waa iswaafaqsan yihiin liannahu daahir xarafka koowaad waa xarakaysan yahay kan labaadna waa reeban yahay yadhurna sidaas oo kale w kan saddexaad waa xarakaysan yahay kanna kan saddexaad waa xarakaysan yahay sidaas waay waalqismu alawal qismiga horo oo in sifatu lmushabaha aysan waafaqin ficilkeeda mudaaric xarakaadka ayna ka waafaqin huwa alghaalibu waa xataa ina kalaama bacdihim qaarkood kalaamkooda waxaa laga fahmayaa anahu laazimun inuu yahay walaysa kadalik qaara waxay yidhaahdeen sifatu lmushabaha iyo mudaarica maba iswaafaqayaan hal marna xataa markaasuu yihi sidaas ma aha laakiin waa sidaas waa badan tahay ayada ma ah wa nabahtu waxaan ku baraarujiyey calaa ana cadama almujaaraad mujaaraadka inuusan Eh, cadam almujaaraat inay waafaqdo waaytadeeda huwa algaalibu inuu yahay waxaan ku baraarujiye matnigi bitaqdiimi aniga hormaritaankaygo mithaala maa laa yujaari waxaan ficilka mudaaric xarakaadkii sakanaadka ka waafaqsanayn mithaalkiisan hormariyey yaan laga fahmay inay taas u badan tahay matnigu iska difaacaya wa hada bikhilaafi ismi alfaacili fa inahu isimkii faacil laa yakuunu ma noqdo ilaa mujaariyan mid oo macnaha ku beegan oo waafaqsan lilmudaarici fi lxarakaat wasakanaat ka daaribin fa inahu mujaarin liyadribu yadribu iyo daaribun isku xarako waa kan hore waa xarakaysan yahay xarafka labaad waa reeban yahay xarafka saddexaad waa xarakaysan yahay wahaakada fa in qulta haddaad tiraahdid haadaa muntaqidun midkan wuxuu ku burayaa bidaakhilin iyo wayadkhulu yuu ku burayaa haddaad tiraho daakhil isim faacil ah iyo yadkhulu oo mudaaric ah xarakaadkama iska waafaqsan yihiin oo kan hore waa kordhigan yahay kan labaad waa reeban yahay waa sax midka xarafka saddexaad daakhil isimka faacil waa hoos dhigan yahay ficilka mudaaricna waa godan yahay oo marka haddaad tiraahda fa ina adamata laa tuqaabilu lkasrata haddaa tiraahdeed oo markaa qaacidadaadii way burtay oo daakhil yadkhulu bay ku burtay oo oo daakhil xarafkii saddexaadna waa hoos dhigan yahay mudaaricana waa godan yahay haddaa tiraahdeed qultu waxaan kuu leeyahay uctubira fi lmujaaraati isku beegnaashada waxaa laga fiirinayaa taqaabulu xarakatin bixarakatin xaraka xaraka inay qaabisho laa xarakatin bicayniha kasra kasre inay qaabisho damo damo inay qaabisho looma jeedo laakiin xarako inay xarako qaabisho oo hadda daakhil kasra way qaabili kartaa yadkhulu damo leannahu xarako isla yihiin ee waxaa la diidayaa xaraka iyo sukuun inay macnaha isku aadaana la diidaya keli ah fa in qulta haddaad tidhahdid kayfa tasnacu biqaa'imin wayaquumu maxaad ku samaynaysaa haddaad tidhaahdid oo qaa'im xarafkiisa isimka faacil qaa'im xarafka labaad waa reeban yahay wa yaquumu xarafka ficilka mudaaric xarafkiisa labaadna waa xarakaysan yahay oo haddaa tiraa fa ina thaani qaa'im qaa'im thaanigiisa saakinun oo alif reeban waay wa thaani yaquumun mutaxarikun waa haddaa tiraadid ood ishkaalkaas keentid qultu waxaan kuu leeyahay alxarakatu fii thaani yaquumu yaquumu xarakadeeda oo qaafka godan ah manquulatun min thaalithihi xaraf saddexaada ah laga soo guuriyey wal aslun waxay aheeday yaqwumu ka yadkhulu oo kale marka isma diidano haddii yaqwumu iyo qaa'im waa iswaafaqaya fa nuqilat idamatu damadii yaqwumu waawgeeda godnay yaa la guuriyey licilatin tasriifiya qaafkii loo guuriyey ee asalkeeda yaqwumu iyo qaa'im waa iswaafaqaya yaqwumu marka waxaa leeyahay waxaa weeyaan taxaraka xarfulcilati oo xaraf cilo aho yaqwumu waawgii waa xarakaysan yahay wa taqadama xarfun saxiixun saakin fa yunqal xarakatuhu ila alqaafi alati qablaha yaquumu saasay ku imaanaysaa ayib marka isimka sifatu lmushabaha khilaafka koobaado isimka faacil ay khilaafsan tahay ina isma alfaacil yutaabiqu mudaaricahu fi xarakaatihi wa sakanaatih wa hiya ay sifatu lmushabaha tuwaafiqu taaratan wa tukhaalifuhu taaratan ukhraa waa hal khilaaf athaani ma wejga labaado isimka faacil iyo sifa mushabaha isku khilaafsan yihiin annaha tadulu cala thubuuti sifa oo thaabita ay tusinaysaa w smu lfaacilin yadulu cala alxuduuth taas horyaa un soo sharaxnay oo haddaad tiraa daarib hadduu wax garaacaya laakiin maalin kasta garaacid ma ah baynamaa haddii aad tirahdid ninkan daamiru lqalbi may daahiru lqalbi haddaad tirahdid sifa oo gooni u leeyaho weligiis oo ku sugan waay athaalitdu wejka saddexaadu isku khilaafsan yihiin ana sma alfaacili yakuunu lilmaadi walilxaali walistiqbaal intaba waa wa hiya laa takuunu lilmaadi lmunqaici maadi hore u go-ay ma laha walaa limaa lam yaqac waxaan dhicinna looma isticmaalo wa inamaa takuunu lixaali daa'imi xaal daa'im ah xasani lwajhi haddii liraa wejigiisa wuu qurxan yahay alaan waay wejigiisaa quraxsanaa doona ma aha wejigiisa waa quraxsanaa jira hadda waa la wayna ma aha laakiin xaalo taaganay faa'iidaysaa markaasuu iri wa hada huwa alaslu fii baabi sifaat sifoo dhan waxay ahayd inay thaabita ahaato wa hada alwajhu wajkan naashiun can alwajhi thaani tafriiqa labaadoo tadullu calaa thubuut aan lahayn unbay ka dhalatay waalawjuhu thalaathatu awjuhda saddexaad mustafaadatun waa laga faa'idaystay mimaa dakartu min alxaddi waxaan tacriifkii hore ku sheegay wa min alamhilati yani wuxuu ku leeyahay awjuhdan oo saddexda alatii tukhaalifu fiiha sifa lmushabaha isma alfaacili matnigii hore markaan sharxayay waxa waaye lafdi ahaan uma caddaynin laakiin tacriifkii aan sheegay iyo mithaalkii aan saarayaa shuruudaas lagala bixi karaa iyo waxay isku khilaafsan yihiin difaac waaye matnigii amaa lagugu ictiraadaa lianna isma alfaacili adiga waxaa tiri asifatu اlmushabahatu biاsmi اlfaacili waanu ognahay sifatu اlmushabaha isimka faacil wax badanay ku khilaafsan tahay ma aadan matnigu kuma aadan sheegin haddii laygu qabsado waxaan ku jawaabayaa tacriifkii ayadaan u sheego matniga aan ku tacriifiyey oo aan iri wahiya sifatu lmasuuqatu ligayri tafdiilin liifaadati thubuut aan iriyey iyo mithaalkii aan daba saaray baa laga fahmay inay isimka faacil waxyaalo badan ku khilaafsan tahay alraabicu midka afaraad oo isimka faacil ay ku khilaafsan tahay ana macmuulahaa macmuulkeeda laa yataqadamu calayha midka iyada lagu godayo ama lagu nasbinayo kama hormari karo laa taquulu dhihi maysid zaydun wajhahu xasanun binasbi biwajhi wejigood mafcuul bihi muqadam ula jeedid oo marka zaydun xasanu wajhahu ay ahayd marka wajiga lama hormari karo wa yajuusu fi ismi lfaacil waxaa ku banaan an taquula ina tiraa zaydun abaahu daaribun oo zaydun mubtada ay noqoto daaribunna khabar ay noqoto abaahuna mafcuulu bihi muqadam ay noqoto oo isimka faacil uu leeyahay maxaa loo ogolaan waayey sifatu lmushabaha macmuulkeeda inuu ka hormaro wadalika lidacfi sifati sifada waa daciif waa likownihaa farcan can farcin ayada isim faacilay farac ka tahay isimkii faacilne asna masdarou farac ka yahay fa inahaa farcun can ismi اlfaacili isim faacilay farac ka tahay aladii huwa farcun can اlficli fi اlcamali ishtiqaaq hadii layihah isim faacil masdarou ka yimid camal haddii la yirahdana isimka faacil ficilku ka yimid bkhilaafi ismi اlfaacili fainahu qawiyun weeyaan wa likownihi farcan can aslin ou farc ka yahay wa huwa alficlu alkhaamisu midka shanaad ana macmuulahaa ana macmuulahaa laa yakuunu ajnabiyan ma noqdo bal sababiyan ou noqdaa saa kuu sii fasiraa wixii fiiri wa nacni bisababiyi waxaan ula jeednaa waaxida min umuurin halaatha saddex umuur midkood hadduu noqdo sababi waay an yakuuna inuu noqdo macmuulkeedii mutasilan mid la xiriira bidamiir mawsuuf macmuulkiia wuxuu wataa damiir u laabanaya mawsuufki naxw marartu birajulan soo maray xasanin wajhuhu fiiri markaan sifatu lmushabaha xasanintii waay macmuulkeedina wajhui waay wejigii waxaa sugtaa damiir damiirkaas wuxuu u laabanayaa xasanan oo sifo ahay mawsuufkeedu rajulka u laabanaya marka sifa iyo mawsuufkana cilaaqaa ka dhexaysa ajnabi kale ma ah waa hal marxalo waay athaani midka labaad an yakuuna macmuulkii inuu noqdo waaye mutasilan mid ma la xariiro bimaa shay yaquumu maqaama damiirihi mawsuufka hore damiirkii uu laaba lahay wax waxgeli kara inuu la xiriiro waayo naxwu marartu birajulin xasani lwajhi baa tiri hadda fiiri xasan intii waa sifo rajulin waa mawsuuf alwejna macmuul waay lianna al oo alwejhi ku jirto qaa'imatun waxay istaagaysaa maqaama damiiri damiirka booskiisa almudaafi ilayh liannahu waa taa niriye isimka haddii al ay gasha lama idaafeyn karo marka ashi waxay bedel ka tahay damiirkii hore ula xariiray oo wajhuhu markii lalahay damiirkii waa la goy albaa bedel ka ah athaalithu midka saddexaad an yakuuna muqadaran macahu damiiru lmawsuufi al kuma jirto damiirna kuma jirto damiirna kuma jira laakiin damiirkii inuu joogaa la qadaraya marka saddexaad waay mithaalkeedi ka marartu waa maray birajulin xasanin wanaagsan wajhan min wajhin marka fiiri xasanintii waa sifo rajul waa mawsuufkii wajhan waa macmuulkii mansuub cala tamyiizi amase mansuub cala tashbiih bilmafcuuli bihi ayib marka waxaa laleeyahay wejiga alna ma wato damiirna ma wato marka cilaaqa wejigii ku xirayso mawsuufkii hore rajulka ah ma markaas uu leeyahy wajhantaan hadiirtaan labadii waa ka maqan tahay laakiin waa loo qadaraho waxay la macno tahay marartu birajulin xasanan wajh xasanan maya marartu birajulin xasanin wajhan minhu xasanin wajhan wanaagsan wejigoo minhu asiga ka ahaaday marka minhudaasaa waxay ku xiraysaa wejigan iyo rajulkii isku xiraysa walaa yakuunu ajnabiyan marka ma noqonay laa taquulu dhihi maysid marartu birajulan soo maray xasanin camran fiiri markaan xasanin oo sifa ah iyo mawsuufkii oo rajulkii ah rajul iyo camran wax isku xiraya malaha laha rajulina waa shay camranna waa shay kale ajnabi bou noqday marka tacbiirkaas carabi ahaan ma banaano wa haadaa bikhilaafi ismi lfaacil isimka faacil waa ka duwan tahay fa ina macmuulahu midku ku camalfalayo yakuunu sababiyan ou noqdaa calaaqa buu loo yeeshan karaa mawsuufkii ka marartu birajulin daaribin abaahu hadda daaribtii waa isim faacil midku asiga macmuulka oo abaahu ah iyo midku mawsuuf u yaho rajulkii ah labadii cilaaqaa ka dhexayso liannahu rajulka lasoo maray waxaa weeyaan huwa aladii yadribu abaahu inaan soo maray aabbihiis garaac haddaad tiraahdid aabbihii iyo rajulkii labadii waa isla wiil iyo aabbihiis ay noqdeen cilaaqaa ka dhexay sababi waay wa yakuunu ajnabiyan ou noqdaa ka marartu birajulin aan maray daaribin camran garaacay fiiri ninkaad martay iyo ninka la garaacay laba nin ay kala yihiin ajnabi oga ah, marka way ansixaysaa sidaas isimka faacil waa ka duwan yahay walimacmuuli sifati lmushabahati thalaathatu axwaal walimacmuuli sifati sifada midkay ku camalfalayso wuxuu leeyahay almushabahati bismi اlfaacili thalaathatu axwaalin macmuulkeeda sifada lagama hadlayo sifada waxaa weeyaan xadba wixii raaciisa wa axaduhaa alrafcu macmuulkeeda inayd lagu godo naxwu marartu birajulin xasanin wajhuhu wejigaas hadda birajulin jaaru majruur mutacaliqu bimarartu xasanin sifatu lirajul wa sifatu majruuri majruur waa intahayna markaasaa lagu leeyay xasanintii sifatu lmushabah tacmalu camala ismi lfaacili tarfacu alfaacila wajhuhu faacil lisifati lmushabah marka wajhu markii la godo wadalika calaa darbayni godkaas laba xaala midkood waa axaduhaa alfaaciliya in wajhuhu ou noqdo faacil sifada lagu goday wa huwa mutafaqu calayh in lagu godi karo faacilnimo layskuma khilaafsano wa xiinaidin markii layidhaha wajhu waa faacil fa sifatu khaaliyatu min adamiir xasanintaas huwa kuma dhex jirto wajhudaasaa faacil u ah liannahu laa yakuunu lishayi faacilaani shay keligiis laba faacil ma qaadan karo marka dayba wajhu faacil u qaadatay lama dhahayo xasan intaas huwa oo hadana damiir ah ku jira lama dhahay athaani alibdaalu weeyaan wejhudaas in lagu goday bedel min damiirin laga bedelay mustatirin fi lwasfi ku asturan ajaaza dalika alfarisiyu yaa baneeyey oo wuxuu leeyahay marartu birajulin xasanin huwa a faacil wejhuna bedelu min adamiir almustatiri fi xasanin saas وخرج kharaja calayhi qowluhu tacaala buu ku fasiray oo jannaati cadnin mufataxatan lahum alabwaab faqadara fii mufataxatan wuxuu qadaray damiiran marfuucan mufataxatan hiya cala niyaabati can ilfaacili mufataxa isim mafcuul waa naa'ibu faacilkeeda damiir mustatirun oo hiya ah ku jirto wa qadara alabwaabanu wuxuu qadaray mubdalatan min dalika damiir in laga bedelay janaati cadnin ay galayaan mufataxatan xaal ay tahay tii loo furay hiya ayada lahum ayada alabwaabu loo furay alabwaabu marka naaibulfaacil ma ahee waxay bedel tahay hiya oo meesha ku qadaran badela bacdi min kulin waa imaan doonaa badela bacdi min kulin laakiin takriijkaas daciif jiddan waa walaa yanbagii an yakuuna mithluhu jaa'isan maxaa yeeley in mufataxatan la yidhaahdo xaalo weeyaan wahiya ismun mafcuul waay walabwaabu naaib faacilkeedii waay waxay kaga qurxan tahay mala marka halkaas qowl oo ninkaa faarisiga yiriyay in lagu dabagidi aayaddii macnaheedii ma ah alwajhu thaani wajka labaad annasbu waay in macmuulkeedii sifatulmushabaha lagu nasbiyo falaa yakhluu marka nasbahaas kama khaali aha may falaa yakhluu macmuulkii kama khaali aha ima an yakuuna nakiratan inuu yahay ka qowlikaa tiriyey wajhan oo tira marartu birajulin xasanin wajhan ina tirahdo aw macrifatan inuu yahay ka qowlika alwajha aa tiri fa in kaana nakiratan haddii uu yahay fa nasbuhu calaa wajhayni laba waji midkooda lagu nasbina axaduhumaa an yakuuna cala tamyiizi in lagu nasbiyo wa huwa alarjaxu oo tira marartu birajulin xasanin wajhan wajhan tamyiiz ina tirahdo athaani midka labaad an yakuuna mansuuban cala tashbiihi bilmafcuuli bihi marartu birajulin xasanin wajhan wajhan mansuub cala tashbiih bilmafcuuli bih laakiin tamyiizkaa kaga qurxan waa markuu nakiro noqday wajhan keligeed fa in kaana macrifatan marka haddii la yihah marartu birajulin xasanin alwajha haddii la yihahda tacayana waxaa caynoobayo an yakuuna mansuuba cala atashbiihi bilmafcuuli bih mafcuulu bihi in lagu nasbiye inay noqotaa caynoobayso maxaa yeele liana tamyiiza laa yakuunu macrifatan ma noqdo khilaafan lilkuufiyiina oo markii layihaha marartu birajulin xasanin alwajha mansuubun lakin cala tashbiihi bilmafcuul bihi alaleeyahy laakin mansuub cala tamyiizi lama dhahay liana tamyiizka sida nasoo martay min axkaamihi anahu ismun nakiratun fadlun mufasirun liman bahama min adhawaat aan ku soo marnay marka haddii la nasbiyana waxaa weye laba wejyaa lagu nasbiyey hadii lo godana laba wejyaa lagu goday haddii lahoos dhigana waa kan alwajhu thalith arjaru waay wa dhalika biidaafati sifa sifadiyaa mawsuufkeedi sifadiyaa macmuulkeeda loo idaafay dheh wa calaa haada alwajhi wa wajhi nasbi fa fi sifati damiiru mustatiru marfuucu cala alfaaciliyati wa calaa hada alwajhi wejkan asiga ah oo sifada macmuulkeedu loo idaafeey io wa calaa wajhi nasbi markii ayada kan damba lagu nasbiyo layihah marartu birajulin xasanin alwajha la yidhaahdo labadaas xaalo fa fi sifati damiirunaa ku sugan mustatirun asturan marfuucun cala alfaaciliyati haddaa tiraa marartu birajulin xasanin alwajha haddii alwajha mafcuul u noqotay haday mafcuul qaata faacilkeedi a kugu imaanaya alfaacil damiir musaturun jawaazan taqdiru huwa ay ladii xasuna wajhu saasay noqona ayb hadii la yihahdo marartu birajulin xasani lwajhi hadii la yidhaahdane min idaafati sifati ilaa mafcuuliha baa leeyahay mafcuulki haddii loo idaafay aw faacilkeedi damiir musaturun jawaazan taqdiru huwa ayaa meesha ugu qadaran yani wax oo hadda si eh, camali oo loo taaban kara ma ah damiirkaas asiga wa aslu hadihi alawjuh awjuhdan ayada waxaa uga asale alrafcu in marartu birajuli xasanin wajhuhu in la yidhaahdo lagu godayaa asal ah طيب wa aslu hadihi alawjuh alrafcu wahwa duunaha fi lmacna wahwa duunaha fi lmacna yacni asl ahaan haddii la yidhahda rafcadaa asal ah laakiin macno ahaan haddii la yihahda nasbaha kaga macno wanaagsan oo mafcuulnimo ama tamyiiz loo qaato wa yatafaracu canhu waxaa ka farcamayo annasbu asalkii waa rafcaha niri oo la yihahda marartu birajulin xasanin wajhu waxaa ku xigo oo rafci ka dhalanaya nasbada layia marartu birajuli xasani alwajh wayatafaracu can nasbina alkhafdu marartu birajulin xasani alwajha bay ahayd xasani lwajhi ba hadana ka dhalanayso waa yacni ashyaa oo waxaa weeyaan tamriin lidaakira keligeed carabta waxaan oo dhan hadda intaasoo maraaxil lama soo marin laakiin tafkiik ilmacnaa litasyiiri fahmihi unbaa loola jeeda wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin